بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu dacwatu fi lwilaada wuxuu ku saabsan yahay addacwa in laisku yeero welime iyo duco iyo muraad laiskugu yeero fil wilaadati dhalmo ilmo dhashay darteed in ilmo uu dhashay oo welime iyo muraad laiskugu yeero ayaa laga hadlayaa waxaan soo maray alkhitaan iyo masaa-il ku saabsan dacwada qofka loogu yeerayo taasaa u dambeysay tanna waa wilaadadii iyo dhalmadii ilma dhashay waxaa la yidhaahdaa alcaqiiqa ilmaha markuu dhasho neef la gowraco ama laba neef la gowraco wiilkiiba waxaa la yidhaahdaa caqiiqa la yihahdaa in la ajiibana waa sunno qaala xadathana moxamed bin cabdilcaziiz alcumari qala xadathana damrat bnu rabiica can bilaal bni kacb alcaki qaala wuxuu yihi zurna bilaal baa wuxuu leeyay waxaan ziyaaranay yaxyaa ibnu xasaan fii qaryatihi baan ku ziyaaranay qaryadiisii iyo tuuladiisii iyo magaaladiisii waa in marka ay kala qaryo ahaayeen waa intay ka tageen qaryadoodii iyo magaaladoodii ay magaalo kale oo yaxya bnu xasaan degan yahay ugu tageen oo ziyaaro ah waana arrimaha fiican ee fadliga badan ziyaarat lakhi liakhiihi lmuslim liajli illaah inuu walaalkiisa muslimka qofka ziyaarto oo uu meel ugu tago yidhaahdo waxaan u socdaa hebel inaan soo booqdoon soo salaamo xataa inuu jiran yahay shardi maaha salaantiisa booqashadiisa u tegidiisaas ajri iyo thawaab baa laga helaa waa kii nabiga calayh salaam uu ka sheekeeyey nin nin muslimo oo saaxiibo ah ayee magaalo kale ugu tagay u aaday inuu soo ziyaarto malag uu ilaahay dhexda u geliyey bini aadam iska dhigay hadduu waraysto u yiri maxaa dhacay oo ninkaasi adiga inay dhexeeyo wax noo dhexeeyo oo maal iyo adduunyaa ah ma jirtee alla dartiin baan u ziyaarinayaa buu yiri waxaan ahay buu yiri rasuul ilaahay soo diray waxaad ogaataa ilaahay inuu ku jeclaaday oo uu kaa raadli noqday oo kamaa qaal marka ajir iyo fadli baa lagu helaa arrintaas tasaawurka iyo isbooqashada iyo isxiriirinta zurnaha yaxya binu xasaan fii qaryatii baan ku siyaaranay ana aniga iyo waa ibrahim ibnu adham aniga ibraahim ibnu adham waa waa la markaa waa cabdulcaziz bnu qariir wa muusa binu yasaar afar bay noqdeen afar ayagoo ah baa waxay dhaheen aan u tagno usoo booqano walaalkeen yaxya bnu xasaan fajaaanaa bitacaamin haddii di loo tagay isagii oo la booqday waa farxay isagana soo dhaweyn buu bilaabay jaa-anaa wuxuu noona yimi bitacaamin raashin cuntuu noo diyaariyay oo yihi kaalaga soo dhawaada ilan waa ixsaan lusdhaaf aljaza lixsaan ilixsaan weeyaan oo wanaag baa laisdhaafsanayaa man sanaca ilayka macruufan fa kaafi woodi wey fa amsaka muusaa muuse oo afartii ka mid ah zaa'iriinta zaa'iriintahaabaa wuxuu gacantiisi reebtay oo ka istaagay inuu cuntada cuno saddexdii kale hadday iska aqbaleen muuse amsaka muuse waa ka joogay cuntada cunadii waa iska daayay waa iska diiday wa kaana saa'iman ciladin wata sababtu waxaa wey wuu soomanaayoo buu rabaa inuu ilaashado soonkuna waa soon sunno ah farad ma aha fa qaala yaxyaa wuxuu yidhi yaxya ibnu xasaankii la booqday gurigiisa la joogay ayaa damcay inuu ninkaas cuntadii la cuno oo dadkaasi martiqaadkooda uu ka qayb qaato oo tana qalbigiisa uu ku faraxsan yahay bedelku waan soo maray intuu dhaho isagoo afkiisa qaba uu ka noqon lahaa markaasuu deena wuxuu ku booriyey oo uu u sheegayaa inuu ku qanciyo in maanta uu iska afuro inay fiicanta marka wuxuu yihi faqaala yaxyaa wuxuu yihi amanaa fi hada lmasjid masjidkan aad magaaladan aad igu timaadeen masaakin ku yaalla waxaa imaam noo noqday rajulu nin min bani kinaanata reer banu kinaana ah min asxaabi nabiyi saxaabada nabiga ah sala allahu caleyh waali wasalam nin saxaabi ah oo reer banu kinaana ah ayaa masaajidkan imaam noogu noqdo nagu tujiyey yuknaa kunyadiisana waxaa la dhaha abu kirsaafa ayaa kunyadiisa la dhahaa magaciisana gadaal buu kaga sheegi doonaa jandara ayuu ku magacaaba ku sheegi doonaa arbaciina san afartan sano ayuu imaam noo ahaa muddo dheer wey arbac cuquud bay dhahaan afartan sano ayuu ninkaa imaam noo ahaa yasuumu yowman maalina waa soomi jiray wa yufdiru yowman maalina waa afuri jiray muddadaa dheer ninka maalina soomi maalina afuri dhaqan unoqotay wardi u noqotay ya haddana waxaa dhacday fa wulida liabi ghulaam muusa hadalka waxaa wata yaxya bnu xasaan wuxuu lehy aabahay xasaan wiil baa u dhashay fawulida liabi ghulaamun baa u dhashay fadacaahu wuu u yeeray ninkii imaamka ahaa ee masaajidka imaamka ka ahaayee abaa qirsaafo ahaa buu u yeeray aabahay oo fi lyawmi aladii isla maalintii yasuumu fiihi uu soomi jiray maalin wuu soomi jiray maalin waa furij maalintuu soomi jiray bay kusoo hagaagtay dacwadii iyo weliimadii fa afdara waa afuray isaga oo sidaas inta u daa'imi jiray bu haddana maadaama oo loogu yeeray mawluudkaa dhashay caqiiqadiisii iyo muraadkiisii iyo dacwadiisii waa afuray saa darteed soo dhawo baan ku leenahay wey faqaama ibraahiimu ibraahim markuu intaas sheegay faqaama ibraahiimu ibraahim baa istaagay oo ninkii saaxiibba ahaayeen muusey wada socdeen ninkii diidanaa fakanasahu bikisaaihi kanasa ay saxaba wuxuu soo jiiday bikisaai guis soo dhawo buu yiri waad maqashaaye wa aftara muusa muusena waa aqbalayoo waa afuray cuntadii wax ka cunay ninka qofka soonka sunnadaa sooman waa u banaantah inuu afuro waqti kastaba ha jooga nis hore nis dambe soo sunnada maaha ajir buu ka heli haddii uu walaalkiis weliimadiisii iyo dacwadiisii iyo uu aqbalo oo haddana uu cuno oo raalleedu ku noqdo ku qancaayo cuntadiisa inuu aqbalo ajir buu ka helaya soonkii waa furan wax dambi kama soo gaarayo laana mutanafil buu ahaaba sunu ahaa wuxuu soomanaa qaala abuu cabdillahi baa wuxuu yihi abuu qirsaafa ismuhu magaciisu jandara ibnu khayshanah ayaa la dhahaa nin magac adag weeyaan saxaabada nabigu kamid yahayna waa la yiri radia allahu canhu marka waxaad garanaysaa saxaabo badan oo nabiga saxaabadiisa kamid ah oon magacooda la aqoonin ayaa jira oo qariib ah oo aba asxaab eh, mufradaat baa la yihahdaa xadiistoodaa yar ay wariyaan xadiisu daciif lisnaad weeyaan oo ninkaa la yihahdaa bilaal isnaadka ku jira majhuul weeyaan xadiidku bayhaqina waa soo saaray fi sunan lkubraa dameera ibnu rabiica isaguna waa saduqun yahim qaliilan saduqun yahimu qaliilan eh, bilaal bnu kacabka alcakina waa majhuul majhuul weeyaan naam laakiin inuu qofka sooman u afuri karo waa arrin banaan oo u sahlan oo dhib aan lahayn w dhib aan lahayn hadduuna afurin oo intuu iska xaadiro oo aqbalo y dacwadaada maan soo ajiibay wafsoona waan soomanay ogo sidaa ku qanciyana iyadana waa banaan tahay baabu taxniik sabiy ilmaha yare hadda dhashay oo taxniik loo sameeyo xanaga waa aqsal eh, fami weeyaan oo halkaas dhamxalaga ah oo ilmaha wax loo mariyo macaan afkii intii wax loo waxeeyo lagu dhajiceeyo taxniik la yihahda qala xadathana xajaaj bin minhaal qala xadathana xamaad bn slma can thabitin bn aslam can anas bn maliki qaal dahabtu waxaan tagay buu leeya bicabdillahi bn abi dalxan u tagay dahabtu waxaan la tagay oon qaaday oon hore usii qaaday bicabdillahi bin abi dalxa baadaa musaaxabadii wey cabdullaahi bin abi dalxa oo walaalo ay yihiin xagga hooyada oo hooyadiis umuslima ay dhashay dhanka kalena ah, abu dalxihii uu la noolaa hooyadii qabay baa dhalay waa isku hooyo kala aabaa yaa dhashay ila nabiyi nabiga alayh salaam baan ugeeyey buu yidhi yowma wulida maalintii la dhalay baan naftirkeedii baan qaaday wanabiy oo hooyadii baa waxay tiri intu waxba afka saarin qaad oo la gaara nabiga alayh salaam soo barakeeye oo usoo dhamxalageeye waa soo gardaadiye wanabiyu nabigu sala allahu aleyh wasalam nabiguna fii cabaaatin cabaa ayuu qabaa o go- buu iska yar qabaayo waa iska dharyaraystay yahna-u nabigu wuxuu daamurinayaa baciira neef geelo lahu asaga u lahaa buu daamurinayaa yahnau u e, yastabiqu bi e, mxuu ahaa e, baalka la yidhaahdo qaarka iyo daamirka iyo ayuu wuxuu marinayaa neef geela awrta iyo geeli iyo marka cadha iyo wax marto cadha iyo wax ku dhacaan iyo mxuu ahaa waxa la dhaho dhukaan iyo daawooyin la maryo wey daaweyn la marin weeyaan yahnaw wuxuu markaasi dhukaan bixinayaayo uu u marinayaa daamur baciiran lahu neef u lahaa faqaala wuxuu nabigu yidhi markii ilmihii yana hadda dhashay oo mujuqa ana soo wada uu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam loo keenay oo layidhi nabigaa loo keenay in la dhamxalgeeyo hadduu dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaamna qisa ayaa jirtay hore uu ogaa oo abu dalxa iyo muslim dhex maray oo ilmo yaroo ka saqiiray oo intay sabirtay weliba zawjkeedii sabirsiisay habeenkiiba aqal iyo calool galay wiilkan yaraa cabdullaahi la yidhaahdo habeenkaasoo carar galoo nabiga ducadiisa ku dhacday uu yiri allah idin barakeeya habeenkiina barakadiiba marka ilahay wuxuu siiyey wiil wiilkiiba nabiga caleyh salaatu wasalaam yuu dhab xaligeyn rabaayo magacu bixiyey fa qaala nabiga wuxuu yihi macaka tamaraat ma wadaa xabado timir ah qultu nacam haa fanaawaltuhu nabiga calay salaam baan timir u dhiibay tamaraatin xabado timirahoo falaakahuna nabiga calay salaam waa calaliyey ama wuxuu ahaa waa ruugay uma ka bacdi faqara wuxuu furay fasabiy oo faasabiy ilmihii yaraa afkiisii intuu nabiga sa u kala qaaday wa awjarahuna oo u riday oo u shubay iyaahu nabiga caleyh isalaatu wasalaam awjarahunna xabadihii timirtahay oo la qooyay oo carabkii nabiga cadhufta nabiga caleyh salaatu wasalaam ay qoysay ayuu wuxuu nabigu ku shubay iyaah ilmihii yaraa ee sabiga ahaa awjara adkhala wuxuu geliyahuna xabadihii timirtahaayoo ku afka afka nabiga sala allahu alay wasalam ee udgoonay barakaysane wanaagga badan ee candhuftiisa barakaysneed ayuu nabiga ku shubay iyahu cunugii fatalamada waxaa malafsaday asabiyu ilmihi ilman yaroo afka wax loogu dhibciyo macaankii buu dareemay markaasuu deena intii ku tagtay kuba tagtay wixii ku dambeeyey carabkiisii iyo afkiisa yuu malafsado carabka la raacay ilmihii waa dareemay faqaala nabiyu sal l slam ba isagoo la kaftamaya wuxuu yihi xubu lansaari tamra xubu lansaar ansaar jeceelkeeda atamra ay jeceshahay shadiidun waa daran yahay ah, timir jecelaa iyagoo hadda dhashay oo yar yara si uu malofsan fiiri oo kale wey waa la kaftamaya wasamaahu cabdallah nabigaa wuxuu u bixiyey cabdallahi afdal lasmaa buu ku tilmaamay nabiga alayh salaam xadidka fi saxiix muslim kusugnaa cabdullahi wa cabdiraxmaan xadiidku saxiix weeyaan fi saxiix lbukhaari wa muslim labadaba waa kusugan yahay waxaan laga qaadanayaa taxniiga iyo tabriiga iyo nabiga alayh salaam tawaaduciisa iyo ilmaha yar ee loo maarata barakela iyo sidii saxaabadu ay u jeclaayeen caruurtooda ma-aalkooda iyo mustaqbalkooda inuu fiicnaado ay u jeclaan jireen meel alaala meeshii baraka iyo khayr la joogto ku jirto inay la doontaan nabigay haysteen nasiib baa iyagoo lahaayeenoo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam bay haysteen oo mubaarag ah culmaduna waxa weeyaan arrintaasi nusuusta adiladeeda marka la fiiriyo atabaruk binabiy sal slam biriiqi baa laga qaadanaya atabaruk binabiy sal slam biriiqihi nuqaamadiisa lamida weysadiisa lamida aahartiisa raadkiisa dhamaan intaba mashruuc mubaax bay ahayd way banaayeen ama saalixiinta iyo waxay ka soo haray de cilmigoodii iyo athartoodii iyo muxuu ahaa salaaxoodii iyo wixii wanaag iyo khayr iyo ducadooda ah waa la barakaysan karaa laakiin taxniiga iyo canuuftooda iyo jasadkooda wixii ku saabsan arrintaasi nas iyo daliil looma hayo baabu ducaau fi lwilaada ducadii oo la duceeya fi lwilaadati wilaadada iyo ilmaha dhashay ilmaha dhashay in ilaahay loo baryo oo aamiin weliba la dhaho ilahay loo baryo xadathana mxamedu qaala abarana cabdullahi mubaarak qaala abarana xasm qaala samictu mucaawiya bnu qura yaquul lama wulida lii wuxuu leey mucaawiya bnu qura lamaa wulida lii markii la ii dhalay iyaasun iyaas iyaas binu mucaawiya bnu qura ninkii marka dambe qaadiga noqdaye ahaa duhaada kamid ahaa ragga firaasada leh ee caqliga iyo dakaha ilaahay siiyey oo maamahaba loo soo qaatay iyo amhila loo soo qaata dakihiisa iyo fahamkiisa iyo aqoontiisa qabaha iyaas binu mucaawiyata bnu qura wiilkaasaa dhashay buu leh ii dhashay lamaa waktigii wulida lii iyaasun la ii dhalay dacwtu nafaran koox baan u yeeray min asxaabi nabiyi saxaabada nabiga calayh salaam oo cunto iyo weliimada ugu yeeray fa adcamtum waan quudiyey fa dacoo markaasi duceeyeen oo ilaahay baryeen ilmahaas ilma barakaysan oo mawhuubkaasi hadda dhashay in ilaahay uu barakeeyo oo ilaahay maaragtay kulagu lagu shugriyo oo nicmiya wanaag laga helo uu ka dhigo duco ugu duceeyey faqultu waxaan idhi inakum qad dacawtum waad ducayseen fabaaraka allahu lakum allah inii barakeeyo fiima dacawtum wixii aad ducayseen allah inii barakeeyo wax barakaysan nooga dhigo wa inii aniguse in adcuu haddaan duceeyo biducaayin haddaan duceeyo xaggayga soo gaadhay fa aaminuu amiin i dhaha hadda aniga duceynayo amiin i dhaha annaga waan duceyne amiin dhaha waa saalixiin waa awliyaa ilaahi dad awliyaa ullahi wey awliyaa raxmaan saxaabadii nabiga sal alla alay slam qaala wuxuu fadacawtu ila waxaa noogu duceeyey biducaayin kathiirin duca badan fi diini xagga diintiisa inuu ilahay barakeeyo diintiisa hagaajiyo akhlaaqdiisa islaamkiisa wa caqlihi caqligiisa wa kada wa kada markaasuu wax badan yuu sheegay qaala wuxuu yihi fa inii anigu buu leeyahay odaygii ducadii maalintaa wiilka ugu duceeyey buu ku arkay ilmihii oo nin weyn noqday iyo raadkiisi iyo saamaynta ay ku yeelatay ducadii buu marka tacliiqin oo ka hadlay wuxuu leeyahay fa inii la atacarafu fiihi waxaan ku aqoonsadaa wiilka ducaaya oma iidin maalintaa ducadii aan u duceynay ayaan ku aqoonsadaa on ku arkaa mar walbaba mar walba ku arkaa haddii xagga noqoto caqligiisa caqlibadnida diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo wanaagiisa ducada maalinta ayadaa waa iga muuqataa buu leeyahy waa la aqbalo ijaabada iyo ilahay waa aqbalay wa tacaala waana maxaa waxay tusaysaa un ilahay qariib inuu yahay mujiiba oo uu ilahay ducada daaciinta iyo dadta barida u aqbalo awliyada iyo saalixiinta uu ka aqbalo ayaa laga qaadanayaa waana aaya min aayaati illahi ilahay aayaadka lagu garto waxaa kamid ah ducadii la bariyey iyo baryadiisii oo la aqbalay baryada aada bariday ood aqbali yaa ku aqbalay allah allah ku aqbalay marka waxay xoojinaysaa yaqiinta iyo iimaankaay xoojinaysaa saxiixulisnaad wey xadiidka baabu wuxuu ku saabsan yahay man xamid allah qofkii ilaahay ku xamdiyo alxamdulilah dhaha cinda alwilaadati dhalmada agteeda markii islaamta u dhasho oo dhalmo u maqlo idaa goortii kaana uu noqday ilmaha la dhalay sawiyan mid toosan sawiy lacdaa saliim lacdaa ilma xubnihiisa ay nabad yihiin meel la aan lahayn hadduuba noqdo in alxamdu lilah la layiraa markaaba oo walam yubaali aan dan loo gelin dakaran waxaa dhashay aya wiil aw untaa gabadh haya wiil iyo gabar waxba dan sii kasii gelinba ma dhashay ha nabad ma yahay oo saliim lacdaa ma yahay xubnihiisa ma dhamaystiran yihiin ha alxamdu lilah ha maxaa yahay hadday gabar tahayna waa alxamdu lilah hadduu wiil yahayna waa alxamdu lilah ma kala fadli badna wiil iyo gabar midka ku khayr badan ee ku wanaag badan ee ku naf badan ilahay baa yaqaana marka inaad haduuba waa caafimaad qabaan ba lagu yidhi nabad weeyo lagu yidhi ilahi ku maarisaa fiican ee markii gabadh inaad wadnaha farta kusii hayso oo tirahda dhashay dhashaye abaweyne muxuu noqon doona ama wiil bu noqon doona mise gabar buu noqon doona oo tirahda maxay dhashay <clears throat> maxay dhashay oo kuwii ka dhaliyeyna iyaguna ay xoogo yar hakadaan hadday gabar tahay dirba jawaab deg dega siin waayaan oo ay foorarsadaan ah, waxyaalahay sarbeebay mararka qaar iska sheegaan oo aan magacii eh, gabar bay dhashay toos ooma dhahayaan oo yar sarbeebayaan isagana uu fahmi marka waxba arrintaasi macnaha kuma jirto bale gabadha laga yaaba inay ka fiicnaato waana hiba ilahina iyadooba ku bilaabay yahbilmayshaau inaathan wayahbilmayshaau dhukur inaathan waa hiba ilahay hibadiisa kamida subxaana wa tacaala in laga naxo ma aha sida jaahiliyada iyo gaaladu ay samayn jireen markii ilmo loogu bishaaray gabara ay walbahaari jireen oo madaxooda wejigooda madoobaan jiray oo gagaban jiray oo arrintaa arrin falxun weeyaan ma wanaagsana asheekh <clears throat> cabdirazaaq ibn cabdilmuxsin ibn cabaad oo ah culummada kitaabkan adab almufrada sharaxday ee akrisay kamid ah ayaa qiso cajiiba ayuu nin kasoo warinayaa uu leeyahay nin baa wuxuu dhalay islaantiisi waxay u dhashay afar gabdhood markay kii shanaad ay caloosha ku wado kii shanaad markay dhashay kii shanaad markay dhashay iyo wuxuu muujiyey inuu arrintaa ka xun yahay oo islaantiiba u yar carooday oo wejiga u bedelayba oo mar walba gabar baadali gabar baadali gabar baadali oo saasuu ku yiri marka eh, gabadha ilaahay baa un keena wiil eh, iyo gabar labada ilahay baa keena miskiintan waxba caloosheeda waxaa weeyaan waa un mustawdac mustawdac wey caloosha ilaahay baa un raximkaasi wuxuu u qoraayo ilahay baa yaqaana malag baa loo diraayaa oo weydiinaya ilahay oo dakaran ma untha ma wiil baa mase gabar marka islaanti waa indhuhu bedelay gabar unbaad lasoo taagan tahay bir eh, da lixaad bay haddana ayay haddana qaaday gabadhii eh, da-dii lixaadna waxay noqotay gabadh bay noqotay waa saraaxooda wuxuu yidhi gabar danba haddaan kaa maqlo oda imaato waxa weeyaan wada noolaan maynaan adiga sida ku wada joogi mayno marka da-dii toddobaad bay haddana urowday da-dii toddobaad haddii urowday oo welina aynan waxba dharin ninkii ruyu arkay wuu riyooday wuxuu ku riyooday isagii oo adduunkii oo la rogay qiyaamihii dhacay dadkii fariiqun fi ljanna fariiqun fi saciir ay aadeen xaggaa saciira isaga lala aaday xagga ayaa naarti ayaa lala aaday albaab ka horeysa ilaha sabcatu abwaab wey naarta toddoba albaab bay leedahay albaabkii koowaad markii la geeyey oo gal in la geliyo la rabo gabadh gabdhihiisa kamid a ah yaa labada gacmood intay taagtay bay isku dhigtay meel laga maraa la waayey shafaacadeedii iyo baryadeedii baa loo aqbalay waa lasoo qaaday waxa tan albaabkan tanaa ah hortaagane ma naga leexiyo albaabka labaad kii labaadna gabadh gabdhihii kamida ah yaa isku dhigtay iyadana kii saddexaad baa la balgeeyey kii saddexaad la tukaalaa isku dhigtay kii afaraad tukala isku dhigtay tii shanaad ku isku dhigtay tii lixaad baa islaamta lagu furi gaaray ya haddana isku dhigtay baabkii naarta ee lixaad marka kii toddobaad ya haddana la yidhi angino wuxuuna ogyahay gabar toddobaad inuusan gacan ku haynin isagoo markaa naarti in lagu tuuraba uu ku dhowdahay welina aan naarta lagu tuurin xaggeeda loo soo wado wax gabadh oo meeshaa jirtana ayna jirin ayuu indhaha kala qaado naxdin lasoo booday naxdin ayuu la soo booday hanfariir markaasuu gacma taag bilaabay oo yiri ilah midda toddobaadna gabar ka dhig midda toddobaad ilah gabar ka dhig buu yiri saa naarta todoba albaabka toddobaad uga badbaado marka waxaa weeyaan waa fadl min allah waa raxma bale nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii ka sheekeynaya la yiri ninkii laba gabdhood eh, barbaariya oo idbiya oo tarbiyeeya waxay noqonayaan naarta ayaa lagaga furtaa oo lagaga difaacaa saasuu yiri nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam ayb qala xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana cabdullahi bnu dukayn samica kahiir ibnu cubayd buu maqlo qaala yihi kanat caaishatu radia allahu canha waxay ahayd idaa wulida fiihi mawluudun haddii ilmo loo dhalo yacni fii ahlihaa ehelkeedii iyo reerkoodii ila caaisha wax magay dhaleen radia allahu canhaye cidda walaalaheed iyo wiilal iyo gabdhaba way lahaayeen walaalahe hadday ilmo u dhashaan laa tas'alu mayna su-aali jirin ghulaaman wiil miyaa walaa jaariyatan gabar miyaa midna mayna su-aali jirin taquul waxay dhihi jirtay khuliqa sawiya ilmihii ma dhashay ilmo sawi ahoo saliim oo nabad galay oo xubnihiisa dhamaystiran yahay ma yahay fa idaa qiila markii la yihahdo nacam haa qaalat waxay dhihi jirtay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin yani fiqigeeda iyo fahamkeeda fiiri ya qof ilaahay siiyey ilmo saliima ah oo nabad galay oo xubnihiisa dhamaystiran yahay caafimaadsan wuxuu sheegi wuxuu ku hadlay miyaa jiro on alxamdulilah ka ahayn alxamdulilah waxaan ahayn oo u banaan miyaaba jiraba xasan lislaam ayib in badan oo waaqica kamid ahoo soomaalida iyo dhaqankeeda lasoo guuriya ama basharka iyo taariikhaha iyo qisaska oo waxaad maqlaysaa gabadhu in badan ay wiilka ka fiican tahay o ka nugushahay oo ka e, dabacsan tahay weliba xaaladaha markay arrintu culays ay imaado waalidka xaggiisa ah inta badan waxaa u dadaala ee u sabra dharka dhaqi mantaga ka dhaqi saxarada ka dhaqi gadini u sabri tuujini saliidda marini ufadhiya gabdhaha waay gabdhaha wey wiilka hadduu muxuu soo tuura meelaha taagnaado inta badan laakiin waxa u jajaban waxa weeyaan gabdhaha weeyaan marka kaasaa danta ku jirtaa wiil iyo gabadhba ilahay inuu noo barkeeyo ilahu aan ka barina subxaana wa tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay xalqul caana caanada oo laska xiiro caanada waa timaha hoose la yihahda xawla dhakar iyo xawla dubur timahaasa waxaa la yidhaahdaa caana oo laska jaro o laska xiiro qala xadathana saciid bn mxamed aljirmi qala xadathana yacquub bn ibrahim qala xadathana abi an ibni isxaaqi an maxamed bn ibrahim bn xarit ataymi can abi salama bn cabdiraxmaan azuhri can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala la alay slam nabig wuxuu yihi khamsun shan min alfitra shan waxay kamid tahay fidrada fidradan waa sunada qadiimada ee ambiyadao dhan ba iska dhexleen ee in la qaato ay tahay qaar alaa wujuub loo qaato qaarna sunanimo shantaasi riwaayo kale li qaar riwaayo kale toban bay ka dhigaysaabo qasu shaaribi oo laska gaabiyo shaaribta oo laska gaabiyo oo la jaro wa taqliimu ladfaari cidyahoo laska jaro wa xalqulcaana timaha hoose oo laska xiiro wa natfu libdi kilkisha oo laska tifo wa siwaaka iyo cadayashada iyo rumeeshada ilkoo la nadiifiyo xadiidku waa munkar bidikri siwaak walmaxfuudu bilafdi alkhitaan sida maxfuudka waxa weeyaan shanta ka shaneeya waa khitaanka iyo gudmada wey amaa lafdiga siwaag ah fi hadihi riwaaya khamsun ah waa munkar waxaa saxiixa fii saxiix muslim kusoo arooray cashrun min alfitra tobanka waxaa kamid a ah siwaak siwaaka tobanku kamid yaha ku jiraa shantan laakiin xadiidkan waxaa shan ku ah khitaanka iyo gudmada walidalika dikru siwaaki munkarun ah, fi xadiidi abi hurayra qaala raximah llahu tacaala baab lwaqtu fiihi waqtiga loo xadeynayo arrimaha iyaga ah intimaa laska xiiro oo mxuu ah cidiyaa laska jaro oo arrimahaas waqti iyo mudday leeyihiin oo markii muddada la gaaraba qofka ay tahay inuuna wadanina iska hagaajiyo xadana mxamed bn cabdاlcaزiز qal xadana wliid bn mslim qal xadathani ibn abi rawaad qal akhbaranii naafic an ibna cumara kaana wuxuu ahaa cabdullahi bn cumar yuqalimu adaafiirahu adaafiir waa waxay dhahaan jamcu ljamc ay dhahaan weeyaan adufru jamaceedu waxaa weeyaan adfaar adfaar jamculjamcana jamciba mar walba jamcinaya adaafiir kaana yuqalimu adaafiirahu cidihiisuu iska jari jiray fi kulli khamsa cashrata leyla shan iyo toban habeen markii la gaara u iska jirtay wayastaxidu fi kuli shahr bil walbana mar buu tibaha hoose iska xiri jiray istixdaadku waxa weeyaan xalqu lcaana bixadiidin wagayri tibaha hoosena waa iska xiri jiray bishii markii la gaaraba xadiidku saxiix isnaad weeyaan laakiin riwaayo kalaa jirto oo riwaayatu anas oo xukunkeedana marfuuc u yahay oo wuqita lana uu leeyahy waxaanu noo waqtiyeeyey fi qasi shaarib wataqriim wa wanati libdi waxlaq alcaana allaa yatruka oo yutraka akthara min arbaciina leyla afartan habeen ka badan aan laga tegin marka afartan badan ka afartan beri ka badan inaan laga tegin baa layihi laakiin inta udhexaysa lama diidana inta udhexaysan toban beri bil waxayna arrintaa ku xidhan tahay dadka iyo dabeecadiisa kala duwan oo dad baa timaha dirba usoo baxaano cidyahooda dirbe ay soo baxaano muddo yarba kuna waxaa laga yaabaa inuu yar daaho marka dadkaa iyo qaabka ay namaa iyo xubnahooda ay u koraan ayay ku kala duwan yihiin baabulqimaari qimaarkiibuu ku saabsan yahay qimaarku waa wax xoolo lagu kala qaadanayo muraahanana waa la yidhaahdaa laba qof iyo ka badan oo xoolo kala qaadanayo xoolaha asaga ahna wax mubaadala ah oo beec iyo shiraa iyo tijaare iyo alaab laisdhaafsanaya ma jirtee labada lacagood iyo labada xoolo unbaa laisdhaafsanayaa waxaa laisku dhaafsanayaana wax majhuulon la garanayni weeyaan qamaar weeye maysara waa la dhahaa ma banaana xadathana farwa farwa bin abi almaqra qala akhbarana ibrahim bn mukhtar an macruuf bn suhayl alburjumiy an jacfar bn abi muqirata qaala wuxuu nazla bi waxaa isoo degay soo martiyey saciid bn jubeyr baa isoo martiyey faqaala wuxuu yihi xadathanii ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas baa ii waramay anahu kaana yuqaal ibnu cabaas baa ii waramay oo anahu shani kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray yani jaahiliyadii qabla alislaam dadku waxay dhihi jireen inay ku sheekaysan jireen oo isdhihi jireen macaamili jiray macaamaladan qamaarka ah qamaarkan soo socda ayay dadka ku dhaqmi jireen waxyaalay ku dhaqmaane qamaarkaabuu kamid ahaan jiray oo xaaraanta ahaa ee sharcigu u xarimay markii islaamku u yimid annahu kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray jaahiliyadii ayna aysaaru ljazuur ayna aysaaru ljazuur away aysaaruljazuur kuwa geela ku qamaari jiray qamaarka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ee maysarkii iyo isticmaali jiray aysaarku waa jamcu yaasir yaasirkuna waa dadka isticmaala qamaarka qamaarka iyo waxaa isticmaala waxaa la dhahaa yaasir maysir bu qur-aanka inama alkhamr walmaysiru marka maysirka baa laga hadlaya tasriifkiisa la geedinaya ayna ljazuur neefka geela ah kuwii qamaar iyo u isticmaali jiray aawe ee yaqaana qaabka lagu qamaaro fa yajtamicu lcashara toban baa soo kulmi toban nin baa marka imaan oo raba in neefka geela ay ku qamaaraan oo qamaar ku ciyaaraan oo qofdeena qofki u adkaada qofka u adkaada qaalib iyo maqluub weeyaane ka u dambeeya adkaada wax isku qaadanaya fa waxay soo gadanaya aljazuura neef neefka weyna geela ee qalitaanka iyo hilibka loogu talagalay ayaa jazuur la yihahda yashtaruuna aljazuura neef soo gadan toban ayagoo ah bicasharati fislaan toban qurbac bayna ku gadanayaan fislaankuna waa jamcu fasiil fasiilkuna waxaa weeyaan asaqiiru min alibil neefka geela midka yar ee qurbac iyo niriti iyo yaa fasiil la dhahaa marka toban qurbac yay waxay leeyihin ninkii hasha lahaa yaan kaaga gadanay ko goormaad bixinaysaan ilal ilalfidaami marka ay qurbacdaasi iyo nirgahaasi xilliga ay guraan oo hoyooyinkaad ka guraan ayaana lagu siini ah, waa muddo ilal fisaalku waa muddo fisaalkuna waa fidaamka iyo guridda wey marka hashaanaan kaa gadanay bicasharati fislaan baana kaaga gadanay ilal fisaali baana lagu siinay nasuug waxaan la haynin marka halkaasa qamaar baa marka la geli raba hashaan raba in lagu qamaaro tobanka nin baa isku bixi raba tobankan isku bixi waxay soo qaadanayaan qamaar sihaam iyo wax madax ku qorqoran yihiin oo meeshan hogabooya inta lagu guro la wareejin oo la ruxi hadba mid soo lasoo bixin hebel baa baxay hebel baa baxay si midbaa kusoo hari fa yujiiluuna waxay wareejinayaan asihaama leebti qamaarka lagu qamaarayay markaasay fatasiiru waxay u noqon tisca marka uhoreysaba saa saa saa diloo rogayba mid baa fag lasoo siiy hebel waa baxay baa leeyi meeqaa soo hadhay sagaal waa lagu celiyay haddana mid kale sideed waa lagu celiyay mid kale todobo xataa tasiira ila ilaa waaxidin hal nin bay marka usoo hari oo u noqonaysa hasha iyadeed <clears throat> hashi hadduu nin helay ninka wuxuu ku helay qamaarkiisii ciyaartiisii xirfaddii buu ku helay soo maaha hashina nin baa iska lahaayo toban qurbac buu sugaayay yuqaram yuqaramu waxaa laga magdhabi alaakharuuna kuwii kale fasiilan fasiilan qurbac qurbac ila alfisaali ilaa laga gaadho eh, eh, mxuu aha guridda fahuwa kaas almaystiru weeyaan kii wuxuu la kacay hashiibu la kacay hashi iibkeedina waxaa laga rabaa inuu nin walba qurbac la soo fadhiisto raggii ayaga ahaayee hartan laga badiyey ayaa la rabaa ninkii hasha laga soo jeeday qurbacdii hala gaarsiiyo ilal fisaari markii la gaaro fa midkaasi almaysiru maysir weeyaan xadiidku daciif weeyaan laakiin mucaamaladaas iyo suurada noocaasa waa min suwari alqamaar bay ka mid tahay ilaahina waa xarimay subxaanahu watacaala sababta loo xarimana waxaa weye cadaawaa ka dhalan ninkii xoolihiisii la moola duugay meel cidlaa lagaga qaatay wax nafci oo muqaabala uu helay isagoon jirin ayaa xoolihiisii laga qaadaya qaar baa guryahoodiiba xataa laga qaaday qamaarka si u wadaan yaa gurigiisa ataa laga qaadi oo laga taabanaya ilahi waa xarimay subxaana watacaala inamaa yuriidu shaydaanu an yuuqica baynakum alcadaawa walbaqdaa fi lkhamri walmaysiri wayasudakum can dikri illah wa can buu ilahi leh intaas oo cuyuubha lagu sheegay ina cadaawad ay dhas keento inay baqda iyo cara ay keento in salaadaha lagaga mashquulo dikriga ilahay lagaga mashquulo oo hadal iyo un waxaan wanaagsaneen un lagu hadlaayo ilahay marka waa noo digay wuxuu fa hal antum muntahun arrintaa maka hadhaysaan buu yiri makaahaysa qaala xadatana uweysiyu qaala xadatana sulaymaan binu bilaal wax kastaoo marka ciyaaraho xoolo inti laisku dhaafsado xoolaha isaga ninka adkaada qaadan la yiraahda qamaar la yirahda waxaa laga soo reebaa waxa ciyaara dhinac ka ah dhinacna loola jeedo maqaasid wanaagsan iyo ujeedo wanaagsan ka jihaad fii sabiilillahi iyo in lagu tababarto oo kale fardihii oo lagu tababarto wax lagu kala qaati iyo taas wax dhibaataa ah male taas wax ah male way iska banaan tahay ayib laakiin wixii aan inta aan ahayn oo nabiga alay slam waa ki laa sabqa ilaa fi naslin aw xaafirin aw khufin saddexaas kusoo reebay wixii markaa leebta iyo toogta iyo fardaha iyo awrta oo qofka loola jeedi iyo wixii aan ka ahayn ma banaano qamaar bay noqonayaan haddii xoola kala qaadanayo haddii xoola kala qaadanaynin oo iska ciyaar iyo oraton ay tahay wixii lahwi iyo cadha iyo dikriga ila laga mashquuliya salaadi iyo arrimaha hadday tahay iyaduna xaraam bay noqonaysaa haddii kale wax dhibaata ah malaha oo iska mubaax ayay noqonaysaa xadathana lweysiyu qaal xadathana ismulayman bnu bilaal can muusa oo nabiga alay salaam saabaqa wasaaraca musaaracana nabigu waa sameeyey legdan oradtanna waa galay rasuulka aleyh salaatu wasalaam qala xadathana lweysiyu xadathana sulayman bnu bilaal can muusa bn cuqba can naafic an ibni cumara qaala almaysiru maysirku alqimaar qimaar wey qimaar weeyaan oo alqamr walmaysiru daasi huwa alqamaar saxiixu lisnaad qimaar bay carabigu akhriyaan qaabkay hoos qabaan xadiidkuna isnaadkiisa waa saxiix baabun qimaaru diiki awdiyaki digaagga lagu qamaaro laba nin baa laba digaag soo qooriy soo istaajiyey waa labadan isku diraa layiri ataxriishu baabanahyi ataxriishu fi lbahaayin oo ka soo maray in xayawaanka laisku diray inay banaaneen digaaggan aan isku diraynaa kii adkaada laga dhiijiya carara ayaa la qaadan ah, saasay ku heshiiyeen waa qimaar xadathana ibrahim ibn mundir qala xadathani <clears throat> ibnu ciisa qala xadathana ibn munkadir can abihi aabihiis oo munkadir ah oo daciif ah oo xadiidka waxaa lagu daciifiyey ba sababtiisu ay tahay almunkadir bn maxamed ninka la yihaahdo can rabiica bn cabdillahi ibn hudayr ibn cabdillaah ana rajuleyna laba nin yaa iktamaraa qamaaray calaa diikayni laba digaag oy lahaayeen bay isku direen oo dheheen haye calaa cahdi cumara xilliga cumar fa amara cumaru cumar wuxuu amray mid baa laga adkaalo digaag laga qaatay marka digaagii la qaatay uu kan islahadaa qaadan doonaa amara cumar wuxuu amray biqatli diikati digaagii in la dilo dil gawracu yiri laftirkiisaba faqaala lahu rajulu min alansaar nin ra wuxuu ku yidhi ataqtulu ummatan umad miyaa dili tusabixu ilahay u tasbiixsata fatarakaha cumar waa iska daayey xadiidku daciif isnaad weyaan baadu wuxuu ku saabsan yahay man qaala qofkii ku yirahda lisaaxibihi tacaala kaale qaamirkaan kula qamaare qamaar aan ciyaarre waxyaala badan baa hadda laga isticmaalaa oo lagu ciyaaraa oo qamaarka keena waagi hore waxaa la dhihi jiray waxaa la isticmaali jiray maalkii xaashidaa muxuu ahaa magacyaha badan turobki dublad baa haddana timid hadda waxaa timid bahal la yihaahdo eh, carabta hadda ay dhahaan locbatu daawila locbatu daawila oo miisas iyo sanduuqyo iyo wax la kor saari oo alaab kala duwan oo midabale oo lagu isticmaalo lagu ciyaaro qaarkood un lagu tuuro oo xagga xagga loo waxayna la fiirin siyaalo badan bay isku bedeshay hadda waxayba gashayba telefoonada iyo mobeylada xataa way gashay oo laba kooxood oo kada oo kadaa waxaasoo dhanba haddii lacag lagu kala qaato qamaar bay noqonaysaa baabu maqaali qaala lisaaxibii tacaalow aan qamaar ciyaarre afka hadday soo baxdo yaaba dembi ah oy tahay qofka inuu ilahay u toobad keeno oo istiqfaarto oo sadaqa bixiyo xadathana yaxya ibnu bukayr qaal xadathana leyd can cubayda can ibni shihaabin akhbarani xumayd ibn cabdiraxmaan an aba hurayrata qaala qaala rasulu lah sal slam nabig wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta minkum idinka idinka mida faqaala dhaha fii xalifihi dhaartiisii bilaata walcuza buu ku dhaartay laata iyo cuza laba sana way gaalada caabudaan quraysh bay ahaan jirin ama yuhuud buu ku dhaartay ama nasaara buu ku dhaartay ama wax ilahay keyrkiia buu ku dhaartay falyaqul ha yihahda laa ilaha ila allah ilahay wax aslaamo ilahay keyrkii la caabudo haddana lagu dhawaaqay maxay keeni caqiida xumo iyo shirki iyo gaalnimo ayay salka ku haysaa marka maxaa lagu badbaadi oo toobadkeenka uu noqon laa ilaha illa allah qofka inuu yihahdo inuu laa ilaha ila allahu yihahdo leannu laa ilaha illa allahu buu dhaawacay sanam ilahay keyrkiibuu galay marka waa inuu tawxiidka soo ceshado ilahay cibaadada u khaalis yeelo u keli yeelo waman qaala qofkii yihahdo lisaaxibihi saaxiibkiibuu ku yihi tacaala hebelow ina kici uqaamirka aan kula qabaanrao qamaar ciyaarre kun shilin buu gacanta ku haystaa amaarkan kunkuka soo qoy maar adna kunkaada keenso falyatasadaq kunkia sadaqaysto si kale ku badbaadi maayo kunka asaga ahe umamaaday inuu qamaar ku ciyaaro oo wax xaaraana uu dadka xoolahooda biqeyri xaq uu ku qaato baatil ku qaato kunkii uu sadaqaysto umuu ajir imuu dambigiisa ku badbaadi oo lagu dhaafay ku toobadkeeni saxiix weeyaan falyatasadaqda qaar ba culamada saa ku fasiray waxa laftirkiisa walaa ku qamaaru sadaqaysan iyo falyatasadaq mutlaqan ama waxay ahaataba baabu qimaaru lxamaam qooleydii oo lagu qamaara haddana qowleyda waxa lagu qamaaro labadeedna qowley baa isku fiirina khibrada u yeedhena ka qurux badan ayaa laisku fiirin tayada kaa qurux badan tayada kaa qurux badan nimaana kala bixin haddii taada qurux badnaato intaasaa kusiisan haddii kale tayda orodkoodaa la fiirini waxaasaa la fiirin waa laisku diri waxay ahaato waa qamaar iyaduna xadathana camr bn zurara qaala akhbarana marwan bn mucaawiya can cumar ibnu xamzat alcumari can xusein bni muscabin an aba hurayrata qaala lahu rajul nin ba wuxuu ku yidhi inaa anagu nataraahanu nataraahanu iyo nataqaamaru waa isku mid nataraahanu qamaar baan ciyaarraa bilxamaamayni laba qooley yaan ku ciyaarnaa qamaar oo aan ku tartansiinaa kii adkaada marka wa laga kii adkaada wax qaadanoo qaalib noqon kii kalena maqluub laga adkaaday buu noqon fa nakrahu waxaan nacaynaa an najcala inaan yeelno baynahumaa dhexdooda muxalilan muxalil mid saddexaad inaan gelino dhexdaanada oo haddii mid saddexaad lasoo geliyo yirahda labadana lacagta haysata kaniya kan lacag bu haystaa labadana tartami mid saddexaadna wuu tartami ka saddexaad laakiin asagu waxba ma wato waxuu ku darsaday oo shirkada ma laha haddii uu adkaadana isagaa wixi o dhan qaadan haddii laga adkaadana wax dushiisa oo lagu haysto ma jirto saa hadday tahay muxallal bay noqon oo camaliyadii bay xalaaleyn hasa muxallal la dhahaa laakiin laba qof oo mid walbaba uu og yahay imaa qaarib wa imaa maqluub in xoola laga qaatay inuu qaadan inay tahay taa qamaar bay noqonaysaa haddii laakiin og yahay inuu wax qaatana waa dhici kartaa inuu qof kalena qaato kan kalena qaato waa dhici kartaa ku xoolihii iskale ku aan xoolaha iska laheenba taasaa marka muxallal la yihahdaa marka wuxuu leey mid saddexaad inaan dhexdaan isgelino oo waxbaan ugu darsanno waa nacayna takhawufa cabsi aan ka qabno an yadhaba bihi inuu la tago xoolihoo idil almuxalilu muxalilkii inuu muxalilkii wixi o dhan qaato anoo ka cabsanayno waxbaan uguma darsanine ayaan dhahayna labadeena aan isku baxno faqaala abu hureyra wuxuu yihi dalika min ficli sibyaan waa shaqa caruureed iyo ciyaar caruureed wey watushikuuna waxaad dhowdihiin an tutruku inaa ka tagtaan yani utruku bay ka dhiganta ka taga daciif lisnaad weyaan xadiidku oo cumar bin xamzat alcumari ninkaasaa daciifa xusein bin muscabna majhuul waaye mujrib labada cilla buu leeyahy baabu lxudaau linnisaa alxudaau heestii iyo geeraarkii linisaa haweenka loo geeraaro xudaa waxaa loo isticmaalaa xoolaha xoolaha alghinaau lilibil ayaa la dhahaa xudaa geela oo loo heeso marka geeli loo heeso wixii safar lagu jiro awrtii ay raran tahay caruurtii iyo haweenkii iyo wixii baa la saari jiray marka awrtii way dhaqaaqi way ordi way dhagaqaadi waxaa khatar marka gelaya dadkii ku jiray gurada iyo hawdajka kuwaasaa khatar gelaya ama ayagii baa ku kufidnoobaya codkaa ninkaaba caami fidnoobayaan xadathana muusa bin ismaaciil qaal xadathana axmed binu salama qaal akhbarana thaabit can anas bin malik an albara binu malikin kaana yaxduu birijaal bara isaga wuxuu xilsaaraa saaraa xeesta geela ee ragga awrta awrta ragga wataan iyo xoolaha ee geela safarada ragga ay wadaan kuwaas u heesi jiray wa kaana anjashat anjashat alxabash isaguna wuxuu ahaan jiray yaxduu kii u haysa binisaa haweenka yani awrta haweenka ay saaran yihiin geela awrta saaran yihiin ayuu u heesi jiray wa kaana xasana sawd nin saw quruxsan buu ahaa oo hadduu hayso haweenka iyo geeli iyo dhanba waa isla wada fahmaysanayaan faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam ba wuxuu yidhi yaa anjasha anjashow ruwaydaka war tartiib sawqaka kaxeyntaada bilqawaariir aad kaxeynayso qawaariirta marka hadda waxaa loola wadaa haweenka waa tashbiih oo jileecoodi iyo siday u nugul yihiin iyo arrimahaasaa lagu shabahayaa ama nadaaradooda iyo wanaagoodi iyo intaba waa dhici kartaa marka haweenkaasa loola jeedaa nooc sarbeeba weeyaan urfaq binnisaai baa loo jeedaa haweenka u dhimri saynaan u nashaadin xidaha iyo heesta ay ugu nashaadin deena geela markaa wursii nashaadi sawna socodka oo waxaa imaanaysa marka awrtii inay gilgiltaan oo ordaan oo boodaan oo eh, guradii deena ay ruxlayso oo haweenkii de ay wax noqdaan ama soo dhacaan tana laga baqaayaa way jabayaan marka sida qaruuradii oo kale xadiiku saxiix weeyaan fi saxiixayn buu kusugan yahay baabulqira qirihii iyo heestii ayuu ku saabsan yahy waxaan heesta la yidhaahdo ee darabka iyo la socda laxanka iyo codka oo la qurxiyey iyo ama ragaada ama haween ahaadee oo wax xaaraan banaaneen saameynna ku yeelanaya qalbiga kuna dhalinaya nooc nifaaq iyo diinjari iyo xaqa uu qofka uu naco iyo qur-aanka uu ka taga iyo laba maxabo iyo laba jeceel qalbiga ma galaan qofka inuu heysta jeclaado iyo inuu qur-aanka jeclaado labadaas un weeyaanoo ma dhacdo qofka hadduu heesta aad u jeclaado qur-aanka waa waa kohonaya waa kohon marka waa waa la diiday xadathna xfs bn cmr qal xadathna khaalid bn cabdilahi qal akbarana cda ibn sab an sacid bn jubayr an ibn cabasi radi allahu canhuma fi qowlihi tacaala wamin annaas dadka waxaa kamid a man yashtari lahw alxadiid lahw alxadiid lafdiga la yihahdo yani sheekada ciyaarta ihe waxyaalaha ciyaarta sheekada ah ee qofku intuu ku sheek sheekeeyo qaado ciyaara iska ahee macnaba aan lahayn in lasoo gato qalabkii lagu ciyaarayay ee heesaha iyo haweenkii ciyaarayay ee addoomahaayoo lasoo gatay iyo iyagoo lasoo kiraystay iyo intaba man yashtari bay soo wada qaala ibnu cabaas wuxuu ku fasiray alqinaau wa ashbaahu waa heesaha iyo wixii shabaha oo dadku ay ku fidnoobayaan saxiixu lisnaad ibnu cabaas waxaa ku raacay saxaabo badan cabdillahi bin mascuud baa kamid oo kuba dhaartay inay tahay alqinaa cabdillahi bin cumar baa kamida taabiciinta mujaahid iyo cikrimi iyo dad badan baa arrintaa ku tegay inay ayadda waxay ka hadlaysa ay tahay heesta oy xaaraan ayna tahay dadkana ay baadiyeen oo cadaab qofkaa loogu goodiyey cadaab aliima ayaa loogu godaya nacam liana liyudila can sabiili illahi baa liyihi dadka inuu waddada ilahi ka leexiyo ayuu rabaa oo salaadiio lagu jiraa hees loo fadhiyaa meeshan yaa la tuuran yahay oo raggi iyo haweenkiibaa ikhtilaad udhexeeya oo kariisadii raggi iyo haweenkii shaawadoodiibaa kacaysa oo meeshaa xumaan baa ka muuqanaysa oo hadalla aan wanaagsayn baa lagu hadlaya waxaasoo dhanba way waxa weya sharciga xarimaya wuu xarimaya qala alimaamu raximah llah xadathana moxamed bnu salaam qala akhbarana alfazariyu abu mucaawiya qaala akhbarana qinaan ibn cabdillahi nahmiy النhمي عن cبدiرحمن بن cwسجة عن امرا بن cازب رضي الله عنه qال qاla رasuل الlahi صلى الله علي وسلم wxuu yihi afshu سلاma سلاamta faafiya taslamu waad nabadgelaysaan maxaba iyo isjecel baa imaan imaankii baa xoogeysmi janaasaa lagu geliya waad nabadgelaysaan wlashara asharada waa qooqa iyo wixii keeni karaa ciyaaraha qofka uu ku qooqa ee isqaadqaadka ah sharun shar weeye qaala معaawiya sa wuxuu yihi alasharatu alcabathu waa ciyaarta ciyaartaan marka heesaha kamida iyo qoobka garaaca iyo laxanka iyo codadka quruxsan iyo waxaa dadka qalbigiisa iyo xumaanta ku tuuraya xaqa iyo wanaagga ka leexinaya waxaas weeyaan xadiidku xasan weeyaan marka bariidu zinana way yidhahdaan nabtu nifaaqna way dhahaan waa yumbitu nifaaq munaafiqnimu sooyuu dhaliyaa qalbiga ku dhaliyaa qalbiga ku dhaliyaa qala xadathana cisaam qala xadathana jariir can salman alalhani can fadala bni cubayd wa kaana wuxuu ahaa majmaca min almajaamic buu ahaa majmacan min almujaamic marka waan soo marray soo maho lafdigan kaana majmacan saddexdan xadiid ba waxaan kusoo maray baab alghinaa wallahu axaadiis ah, axaadiista eh, eh, saddexda ah iyo laba kale shan ayago ah ayaan baabka kusoo qaadanay marka xagga cilmiga iyo aqoonta iyo wuxuu jamciyey inay tahay waa dhici kartaa fabalaqahu waxaa soo gaaray fadaala bin cubayd ana qowman dad yalcabuuna inay ciyaaraan bilkuuba kuuba iyo nardi iyo nardishiir iyo waxaasoo dhan kacab iyo kacaabi waxaas dhan waa isku wada magaco waa isku dhow yihiin isku mid weeyaan isku macno keenayaan kuubuu ciyaaraa waa waxyaalaha dublada oo kale ee midabada leh lagu ciyaaro faqaama qadbaanan ah, fadaala loo sheego waxa dad baa waxay ciyaarayaan kuuba faqaala faqaama waa istaagay fadaala qadbaan asagoo cadhaysan yanaa ka reebi canahaa arrinkaas ashadda nahyi nahyi daran buu ka reeba wuxuu yidhi arrintaa waa arrin xaaraana oon banaaneyn ka fogaada uma qaala wuxuu yidhi alaa ina allaaciba midka ciyaaraya bihaa kuubada iyo nardushiirka layaakulu wuxuu cunayaa ama liyakula inuu cuno laanka wuxuu wasdahay nugu jiraa liyakula a ah, liyakula inuu cuno hamraha waxay soo saartay ciyaartaa iyadaa wixi lagu kala qaatay inuu cuno darteed ninka u ka kaakili laxmi lkhinziir hilib doofaar qof cunay buu lamid yahay liyakulada fiican inuu cunuu u ciyaarayaa ciyaar iska lacag la-aana ma ahee qamraha waxay soo saartuu rabaa inuu cuno qamrigu waa riica iyo thamarada iyo midhaha waxay soo saaraysaa qamri la yihahdaye kaakili laxmi lkhinziir hilbi doofar qof cawnu lamid yahay oo rijsi ilahay kumagacaabay wa mutawadiun bidami qof dhiig ku weysaystay buu lamid yahay isagana waa qashin wasakaysan yani bilkuuba kubana waxay u jeedaa anard nardina waa la dhaha kubana waa la dhahaa xadiisku daciif wey waana soo mara hadda ka hor ayib baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yusallim qofkaan salaamin calaa asxaabi nardi dadka turubka iyo meelaha dublada iyo middan hadda lagu ciyaaro miisaska maxaa magaceeda maxaa la dhahaa ee la toogto ya magac bay u sheegeen iyaduna ya baasha saa la dhehee godadka lagu ridaayey saas loo ya waxay tahay ba waa la fahmay baaba wuxuu gacaha salaamada baaba wuxuu ku mada man lam yusallim calaa asxaabi lmirdi dadkaan dhinkaan salaaminba oon salaamba u quurin farahaba ka qaada wax la salaama ma mutaan ma muudaan ma mudna in la salaamee saas ka wadaa waa haddii tacsiir looga dhigaayo oo lagu canaananayo oo hijro ay tahayoo inay kasoo leexdaan oo kasoo noqdaan ay u arkaan haddii ahel khayrkii iyo dadkii wanaagsanaa ay nacaan oy gooyaan oo dayriyaan loola arka weeyaan ama intii la xabiso loogu daro in laga aamuso on lalaba hadlin xadathana cubaydاllahi bnu saciidin can alqasim bn xakm alqaadi qaal akhbarana cubaydullahi bn walid ilwasaafi can lfudayl ibn muslim can abihi qaal kana caliyun radi allahu canhu cali bin abi talib wuxuu ahaa idaa kharaja min baabi alqasri inuu kasoo baxo albaabka qasriga yani gurigii madaxtooyada madaxda ka aha uu joogay markuu cali bin abi aalib amiirulmuminiin buhayo ka kasoo baxo fa ra-aa asxaaba nardi u arka kuwan asxaabu nardigahe meelaha fafadhiye ciyaaraya waagii hore jaray iyo waxbaa la ciyaari jiray shax iyo indalaqa bihim intuu aaduu fa caqalahum wada xidhi jiray ah, wuu xidhi jiray caqalahum wuu qaqaban jiray min qadwatin laga bilaabo aroor ila leyli ilaa habeenkii bay ku jiri jireen fa minhum waxaa kamid a man baa kamid ahaa yucqalu la xidhi ilaa nisfu nahaar kuwa waxaa jira nisfu nahaarka la xidi oo lixdii sac lasoo dayn kuwana gobolka u dhici qaala wuxuu yiri wa kaana aladii midka wuxuu ahaa yucqalu la xidhi ila leyl ilaa habeenkii midka xidhnaani hum ladiina waa kuwa yucaamiluuna ay yuqaamiruuna qamaarka ciyaaraya yucaamiruuna manaa yuqaamiruun way qamaarayaan bilwaraqi lacag bay kukala qaadaan fido lacag bay kukala qaadanayaan qamaarkoodii kuwa dembigooda waa culus yahay ilaa habeenka o dhan bay ku jirayaan maalintii ila habenka ku jirayaan wa kaana aladii midkii wuxuu asaguna ahaaday yucqalu la ilaa nisfi nahaar maalinta niskeeda midka xinaanna aladiina waa kuwa yalhuuna bihaa ku ciyaaraayo un ciyaar ciyaar un bay uga jeedaan iyo waqti dhumis mooyeene lacag iyo waxba kuman kala qaadaan iyo xoolo wa kaana yaamuru wuxuu amri jiray cali anlaa yusallimuu dadku inayna salaamin caleyhim korkooda ha salaamina buu dhihi jiray xadiidku daciif weeyaan oo alqasim bn lxakam iyo cubaydillahi bn waliid iyo ninka la yidhaahdo eh, labadaasba waa daciif labadaba daciif weeyaan ninka la yihahdo afadala alfudayl ibn muslim isaguna majhuul weeyaan jahala kusugan ah labadaas dacfi baa kusugan kana waa majhuul lamaba yaqaano qaala raximahullah baabu ihuma laciba binardi qofka nardiga ciyaara dembigiisa nardiga waa waxaas baalahan eh, yaryarka ahe midabada loo yeelyeelo ee lagu ciyaaro kuwaas weeyaan nardigu xadathana ismaaciil qaala xadathanii malik can muusa bn maysara can saciid bn abi hind can abi muusa alashcari ana rasuula allahi sal allahu alay wasalam qaal man laciba binardi ninka ciyaara turub ama dibladii waxa ciyaara faqad casa allaha warasuulah ilaahi rasuul buu caasiyey qofka asaga lama kala qaadin ama xoola ama ku qadanin maxaa yeele cadaawad iyo baqdaa ayay keeni dikriga ilahi bay qof ka mashquulinaysaa iyo salaadii iyo daacadii iyo khayrkii nacam shaydaankana waana dadku isku dirayaa xasan wey xadiidku xasanu ligayrihi axmed iyo abu daawud ibn maajar way soo saareen qala xadathana musadad ibn musarhad qala xadathana muctamar ibn sulayman qala samictu cabdilmalik an abilxwasin can cabdillahi ibn mascuudin qaal iyaakum dado waxaa inaga digaya wahaatayni lkacbatayn labadan kacbatayn waa jamcu kacba ama eh, kacbun wa kacba kacab iyo kacba labada waa mufradkooda noqon karaay eh, waa baallo markaa midabala wey isagaaba sheegi doono almusuumatayni la calaameeyey a muusuumatayni la calaameeyey oo calaamo iyo midabo hal bar oo meeshana laba bar saddex bar oo meeshaa kale ah midabay leedahay allatayni labadaasoo yusjaraan la kaxeeyo oo qofka qofka ku ciyaarayo ayaa hadba dhinac u eryaya o u kaxeenaya yusjaruuna eriyo zajran erid oo ninkii ku ciyaaraybaa qof ku ciyaarayba eriyo hadda meel dhigi meel dhigi adda meel dhigi fa inahumaa labadaasi min almaysari bay kamid yihiin maysarkan ilahay xukunkiisa waa cadeeyey iyadii khamradaa lasraaciyey oo laisku xidhay xadiidkuna saxiix weeyaan qaala xadathana muxamed ibnu muusa ibnu yuusuf qabiisa ibnu cuqba qaala waxay dh xadathana sufyaan athawri can alqam an ibni burayda can abihi abiisa burayda ibnu xuseyn can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal man laciba ninkii ciyaara binardishiiri mardishiir waa la dhahaaye oo nin reer faris oo boqor ahaba waxaan la yimid oo magaciisaasa lagu magacdaray farisigaasi boqorkii furuska ahaa fakaanamaa ninkii ciyaara fakaanamaa sabaqa yadda gacmihiisa isagoo tiimbiyey bay lamid tahay fii laxmi khinziirin doofaar hilibkiis iyo wadamihi dhiiggiis oo qurun oo laga yaqa qasada weeyaan doofaar hilibkiisi iyo dhiiggiisi oo faraha lala galay ayay lamid tahay oo haddaad ka yaqsan lahayd qof ka yaqsan lahaa xumaantaha ka fogaado ayadaasaa lamid ahayd eh, xasan wey xadiidku isagoo fi saxiix muslim kusugan oo dariiq kale aan waa jiray oo weji kale ku yimid weji kale ku yimid qala xadathana axmed bn yunus wmalik bn ismaaciil qala xadathana zuhayr qala xadathani cubaydullahi qala xadathani naafic an saciid bn abi hind can abi muusa alashcari can nabi sala allahu alay wasalam qaal man laciba binardi ninkii ciyaara faqad casa allah warasuulah ilahi rasuulbu waa ku caasiyey xasanu ligayri weyaan baabu ladabu in la edbiyo wa ikhraaju ladiina kuwiina la saaro oo laiskugu daro idbin iyo bixin yalcabuuna binardi ciyaara wa ahli lbaatil iyo dadka ahlulbaatilkaa in la fogeeyo la caydiyo oo aan loo lasoo dhaweysanin fasaad bay wadaane dadkii bay fasaadin oo saameyn bay ku yeelanayaan haddii ay ciddii iyo caruurtii soo dhex galaan saameyn bay ku yeelan xadathana ismaaciil qaal xadathanii maalik can naafic ana cabdullahi bn cumar kaana wuxua idaa wajada axada min ahli qof ehelkiisa kamida ah hadduu helo oo yalcabu ciyaari binardi ciyaaraya nardishiir darabahu intuu garaacuwa wa kasaraha iyada jijibin jiray waa garaaci jiray wixii iyo qalabkiina waa ka jijibin jir oo aalaadka lahwiga iyo ciyaarta ee munkaraadka loo isticmaalo in la burburiyo waa banaan tahay wax damaano oo ka ratimaysana ma jirto alaabay ka jibisay iyo magta keniyo ma jirto lafaad haddaad u baxsan karin oo arrintaa aynan jirin tadbiiqu shareeca arrintaas waa marka ikraah weeyaan oo waa samayn kartaa oo waa iska bixin laakiin asal sharciga haddii loo bandhigo waxba malaha qofka isaga ah waxba malaha qalabkii muusikada iyo ayaa qofka ka riiqday iyo durbaankii wixii isku garaacaya jalamjalamka ahaa waxba marka laysa aleyka damaan laysa caleyka damaan qofkii marka in la edbiyo la garaaco dadka suldada ku leh oo waalidka ilmihiisii garaacay iyo madaxdii oo raacyadooda edbiyey iyo arrimahaas wey laakiin qofkaan awood iyo gacanqaad aan waxba ka keenayn haddii laga gacanqaadana tu ka daran baaba lagu dhufan ama dhibaato ka weyn baaba dhalanba qofkaasaa gacan loo ordi mahaye inkaaru munkar bilisaan cafka ku inkiriya waxan waa xamaan ilahay ka baqa ayuu leeyahay taa laftarkeeda in loosii loosii maaratay raacdo oo daalac loo qaabto oo dhibaatada kasoo gaara ka baqo iyaduna qalbiga ka inkiri waana ka tegi waa ka beri noqon saddexda maraatib inkaar lmunkar baa la dhahaa maraatib inkaaru lmunkar munkarkoo la inkiro xadathana ismaaciil qaala xadathani malik can calqama bin abi calqama can ummi can caaisha radi allahu canha anaha balaqaha waxaa soo gaaray caaisha ana ahla ana ahla beytin fi daariha ana ahla beytin reer fii daariha daarteeda degan oo guryaha ay ku jirtay qol kamid a ah, wey macnaha ahla beytin qol dad degan daa qolkaasna fii daariha daaru caaisha caaisha daarteedii reerkee guryaheedii kaga jiraan kaanuu sukaanan fiiha deganaa meesha ayay deganaayeen cindahum agtooda inuu yahay baa soo gaaray caaisha <clears throat> waxaa soo gaaray cindahum nardun qolkaada dadka ku jira iyo gurigaadaasi nardushiir bay ku ciyaaraan baa layidhi turub bay ku ciyaaraan fa arsala ilayhim fariin bay u dirtay waxay tiri lain lam tukrijuuha haddayna bixinin waxaasi ciyaartaasi nardushiirkee nabiga u xarimay ee la nahiyay haddayna bixinin la ukrijanakum waa ina saari min daari daarteeda waa inaga bixin idinka o dhan waa inaga saari wa ankara dalika caleyhim waa ku inkirtay marka waxa weeyaan waa waxyaalaha inkaarulmunkarka iyo taqyiirkay kamid tahay qofka hadduu awood leeyahay wix inuu zuuliyo wuxuuba ku zuulin karaa gurigiisi gurigiisia lagu ciyaaraya war gurigayga waxaad iga daayay ma arki kareen shib waa isku dhamaadeen hadday deen waayaan waa saarayaa ah, ani maanaa maanaha inaa tiraa tiraasya dadka qaar laga soo arooriyey dad baa layihi hoteeladoodii iyo loojimadooda la yihi war waxaasaa ah, mutawaatir noqday oo intaasoo xumaan ahaa dee kolley eh, faaxishadii iyo iyada oo sideeda inta badan waaba laska qariyaayo laakiin dee laba qof ajanabi oo kusii qulquli oo kusii qulquli waa amaaraad iyo qaraain xun wey taasaaba dambi aba kuwa filanba marka loo sheegay oo layii wuxuu yii anigaa waxa sameynaya anigu lacag uman qaataaye dayib fahan xumaday kamid tahay sharciga la fahamsanayn iyo abayeel iyo adduunyada sida loo qiiminayan alla looga cabsanayna subxaana wa tacaala waxaa marka guryaha lagu sameynayo qofka guriga iskale awood buu leeyahay inuu bedelo oo zuuliyo haddii kale intuu isdhaafiyo dadka fiicanoo wax wanaagsan oo xalaala ku isticmaali ayuuba heli karaay xadiidku xasan weeyaan athar weeyaan qala xadathana musa qala xadathana rabiica bnu kunhuub ibnu jabri qala xadathanii abi qaala khadabana ibnu zubayr baa noo khudbeeyey cabdullahi bnu zubayr radia allahu canhu xilli uu amiir ahaa baa jirtay oo muddo yaroo kooban laba beeca inta lala galay uu amiir ahaa amiir lmuminiin faqaala wuxuu yihi yaa ahla maka reer makow balaqanii waxaa i soo gaaray can rijaalin rag min qurayshin reer quraysheed waxaa iga soo gaaray yalcabuuna inay ciyaaraan bilucbatin ciyaar yuqaalu lahaa la yihahdo la yidhaahdo oo ninkaasi farisigaha ah loogu maadaray wa kaana wuxuu ahaa cabdillahi binu subayr acsara acsar buu ahaa acsarka waa qofka shimaaliga la yihahdo bidixda ku shaqeeya bidixda wax ku qabta wuu guranaa gurana uu guranaa wa kaana acsara qaala allahu markaas hadalkiibu sii wada wakana asar waa iska jumla muctarida qaala allahu ilahi wuxuu yihi inama alkhamru walmaysir buu marka akhriyey wa inii anigu axlifu billahi baan ku dhaartay laa uutaa la ima keena birajulinin laciba bihaa ciyaari nardushiir ilaa caqabtu waan ciqaabaya fii shicri timihiisa wa basharii jirkiisa ama timaha laga xiiri oo laga rif laga tumi ama jirkiisa la garaaci acsar baa heli wa acdaytu sababah alaabtiisiina inti laga furto wax alla wuxuu watoo dhan yaa waxaan siinaya liman ataanii bi qofkii ii keena qofkii qof mardi ciyaaraya ii keena asagana waa la garaaci ciyaarayay timaha iyo jirka waxay laga garaacaba alaabtiisina ninkii keenay baa lagu wareejina abaalgud looga dhigi ole waad fiican tahay ard xadiidku xasan weeyaan rabiica athar rabiica bnu kulfuum nacam an athartan waa xasan oo rabiica bnu kurhum aabihiina labadaba saduuq weeyaan saas xasan ku noqday saas xasan ku noqday ayb qala raximah llahu tacala xadathana ibnu sabax maxamed ibnu sabax qala xadathana ismaaciil bnu zakariya can cubayd bn abi umayat alxanafiy huwa tanafisiyu qala xadathanii yacla abu mura qaala samictu aba hurayrata baan ka maqlay fi ladi yalcabu binardi qofka ciyaaraya qimaaran qimaar yani qimaar waxaa loo jeedaa nardiga u ciyaarayaa ko laba qimaar weeyaano xoolo iyo waxbuu ku ciyaaraya lacag buu ku ciyaaraya xoolo ku ciyaaraya laba dambi wey kaladii kiibuu lamid yakunu cuni laxma alkhinziiri hirib hirib doofaar cunaya waladii ka yalcabu ciyaari bihi iskaga ciyaari min gayri qimaar qimaar la buu iska ciyaarayaayo waxba kuma qaadanayo waase ciyaaraya kaladii buu lamid yahay yaqmisu yadow gacanta timiya fii dami khinziir doofaar dhiiggiis gacanta gashaday waladii midka yajlisu iska ag fadhiya cindahaa dadkaa ciyaaraya iska ag fadhiya oo daawanaya yanduru ilahi waa fiirsanaya un keliya waktigiisa waa ku dhimiye laba gooraba kaladii kiibuu lamid yahay yanduru fiirinaya ilaa laxmi lkhinziir hirri doofaar iyo bujuradeedii iyo kawaankooda u dhex taagan yahay daciifu lisnaad wey qaala xadathana xasan bn cumar qala xadathana yaziid bin zureyc an xabibin can camr bin shucayb an abihi an jaddi an abihi can cabdillahi jadki o ka ah. an jaddi meesha dhihi jiray waa laguu sheegayba an abihi can jaddi meesha dhihi jiraa saraaxooday can cabdillahi bn camr bn caas wey jadku qaala wuxuu yihi cabdullahi bn camr bn caas allaacibu bilfusayni waxaan soo maray bilkacbayni kacbayn iyo fusayn iyo nardayn oo isku wada mid fusaynka waa maasha isaga nardiga wuxuu leeyahay sida fargashiga fuskiisa oo kale meelo bara ah. bara bara leeyahy waa soo mara calaama u leeyahy bara u leeyahay marka bilfusayni qofka ku ciyaaraya labada nardi qimaaran qimaaro xoolo ku qaadan ka aakili laxmi lkhinziir hilib doofaar qof cunay buu lamid yahay wallaacibu midka iska ciyaaraya bihimaa labadaas ku ciyaaraya fuseynka oo isaga labadaas ku ciyaar kuwa kale laba kale leeyihiin nin walba qalabkiisaasu kala garab dhigaya kii laga adkaada la arki ayra qimaarin qimaar samo lacag kuma qaadanayo kaamisi buu lamid yahay yaddow gacantiisa geliyay fii dami khinziir hilib doofaar xadiidku saxiix ulisnaad weeyaan wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam alm